bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslama wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii usuulu sunna liimaami ahli sunna axmed ibni xambal calayhi raxmat ullah waxaan ku dhex jirnay mowduucii ku saabsanaa saxaabada nebiga sal alla alay wasalam iyo xaqooda waxaan soo sheegnay oo inoogu dambeysay kooxaha khilaafay qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca ummadda masalada ku khilaafay inay yihiin khawaarijta iyo nimanka la yidhaahdo shiicada imaamiyada ee raafidada raafidadu masaladaa waxay ku khilaafsan yihiin qur-aanka naskiisa oo allah tabaaraka wa tacaala uu aada ugu ammaanay saxaabadii nebiga sal alla alay wasalam uu rabbi tabaaraka wa tacaala tilmaamay inuu raalli ka noqday jannana ilaahay tabaaraka wa tacaala uu diyaariyay waxaa ka mid a ah aayaadka macnaha sheegaya aayadda fi suurati towba wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar wladiina itabacuuhum bixsaan radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum janaatin tajrii taxtaha alanhaar waxaa ka mid ah aayadda rabbi yihi tabaaraka wa tacaala isla suuratu towba aakhirkeeda laqad taaba allahu cala alnabiyi walmuhaajiriina walansaari aladiina itabacuuhu fi saacati alcusra intuba waxay ammaanayaan saxaabadii nebiga sal lla alay wasalam oo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar ilaahay baa raalli ka noqday jannooyinna oo u diyaariyay fii suurati alxashri alla tabaaraka wa tacaala mu'miniinta wuxuu ka dhigay saddex qaybood dadka fayga wax ku leh saddex baa laga dhigay qaybta koobaadi waxa weeye lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waa muhaajiriinta fuqaradooda waa qaybta labaadi waxa weeyaan waaladiina tabawa'uu addaara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayh waa ansaar qaybta saddexaadna waxa weeye wاladiina jaءuu min bacdihim yaquluuna rabana اغfir lana wliإkhwanina اladina sabaquuna bاliiman wla tajcal fi qulubina hila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim waa qoladaa dambe oo u ducaynaysa iyagii qoladii ka horrayso saxaabadii iyo u ducaynaya oo la ilaahu qalbiganaga xiqdi ha u gelin iyo xumaan saddexdaas baa laga dhigay qayb afraadoo marka saxaabadii caayaya oo wax ka sheegaya oo lacnadaya laguma tirinin ummadda laguma tirinin ummadda nebiga sal lla lay wasalam iyo dadka xuquuqdaa leh laguma xisaabin alimaamu maalik caleyh raxmatullaah shiicada inay gaala yihiin wuxuu u daliishaday aayadda suuratu alfatxi aakhirkeeda ku timid muxamedun rasuulu ullahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaar ilaahay uu ku tilmaamayo nebi moxamed saxaabadiis sal ly waslam tilmaamaha ilaahayee aayaddaa waxaa ku timid liyaqiida bihim alkufaar yani nebi moxamed say u garab istaageen diinta say u garab istaageen say u xoojiyeen baa laga hadlay marka rabbi tabaaraka wa tacaala xikmadduu ka lahaa buu tilmaamay liyaqiida bihim alkufaar iyaga sababtood in gaalada lagaga cadhaysiiyo marka cidda ka cadhaysan saxaabadii nebiga sal ly waslam oo ciilka u qabta oo caayaysoo lacnadaysoo u xanaaqsan inaysan muslimiin ahayn yuu u deliishaday alimaamu malik calayh raxmatullah aayadda saddexdaa aayadood ee hore suuratulxashir ku jirana sidoo kale wuxuu u deliishaday inaysan fayga waxba ku lahayn raafidadiiyo shiicadu taasoo tilmaamaysa inay gaaleyihiin almuhim raafidadu mabaadidooda marka la fiiriyo tani ka mid tahay ictiqaadkooda marka la fiiriyo waxay qur-aanka ka rumaysan yihiin a'imadooda iyo quluwiga iyo waxay ka rumaysan yihiin usuul fara badan oo madhabkoodu ku taagan yahay marka la fiiriyo shaki kuma jiro in madhabkoodu madhab gaalnimo yahay inuu kufri waadixa yahay shaki kuma jiro ayb ayagaas culimmadu qaarkood ha ka doodeen caamadooda iyo culimmadooda ma la kala qaadaya ma la israacinayaa laakiin madhabku waa madhab kufri oo w ah bannaanka yaalla w qodobkaasi markaan intaa kaga soo gudubno waxaa mudan isagana inaan tilmaano intaynaan qodobkaa ka bixin saxaabada ku saabsan saxaabada nebiga sal alla aley wasalam dhammaantood xaqa ay leeyihiin wax weeyaan inaan la caayin la ixtiraamo wixii dhexdooda dhacay oo dhexdooda maray aan la dhexgelin ayna ka dhalanin in dhinac ka mida lagu xadgudbo dagaaladii dhex maray laba mid bay ahaayeen qaybi waxay ahaayeen mujtahidiin musiibiin ah oo laba ajir leh yacni qolo ijtihaaday ku saxsanaa ijtihaadka oo laba ajir ku leh arrintaa iyada dhinaca kalena wuxuu ahaa mujtahid oo mukhti ah laakiin ajir leh qolo ijtihaaday laakiin ijtihaadkii la khaldamay ijtihaadkoodaasna hal ajira ku leh labadaa unbay u qaybsamaan dad marka noocaasa in laga dhigto shaqo looga dhigto in wixii dhex maraya in laga aamuso laga gaabsado oo ay ahayd in looga dhigto tacni looga dhigtaay waa madhabka shiicada wey madhab ahlusunna ma aha bal iskaba dhaafee sheikhulislam wuxuu leeyahay eh, alimaamu axmed cali raxmatullah eh, mucaawiya inta badan haddaad aragto nin mucaawiya wax ka sheegaya shiicanimuu soo wadwataa ama waa shiici inta badan mucaawiyay ka bilaabaan eh, soomaalida waxay yidhaahdaan nin jumco waalan raba khamiistu xaydxaytaabay ah marka ninka saxaabada maagan mucaawiyuu ka soo bilaaba imaam axmed cali raxmatullahi wuxuu leeyahay waxaa la weydiiyey ruuxii laba nin wax ka sheega mucaawiya iyo camr ibnu caas ka warran baa leeyahy ay yuqaalu lahu raafidi ninkaasi waa shiici raafidiya ma dhahayna markaasaa imaam axmed wuxuu ku jawaabay innahu lam yajtari calayhima ilaa walahu khabii'atu suu kumuusan dhiiranin buu yidhi mucaawiye iyo camr ibnu caas ilaa xumaan qalbigiisa ku jirta mooye si kale uguma dhiiran waxba u qarsoon buu yidhi wuxuu daba dhigay man taqasa axadun axadan min asxaabi rasuuli illahi sal alay slam walahu daakhilatu suu'in axad saxaabada nebiga ka mida ruuxii dura ama wax ka sheegaaya taa waxay tilmaamaysaa inay qalbigiisa xumaani ku jirto laa mucaawiya walaa hayruh mucaawiya radi allahu tacala canhu ardaa wuxuu ahaa kaana min katabati lwaxyi nebi moxamed sal alay waslam markuu waxyigu kusoo togo raggii u qori jiray buu ka oo lagu aaminay buu ka mid ah saxaabi jaliila waay mawaaqif waaweyn buu aadam weeye ijtihaadaad buu yeelan karaa ijtihaadaadkiisu wixii ka khaldanna ajirkiisuu ku leeyahay sida xadiiska nebiga fi saxiix uu tilmaamayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka saxaabada nebiga sal lay slm kala qaado aharkaas aan hadda tilmaannay imaam axmed cali raxmata laga wariya waxaa keenay alkhalaal baa sunnada ku keenay ayib marka kulligood ixtiraam bay mudan yihiin saxaabada nebigu sal ley wasalam qaala imaam axmed cali raxmat marka waxay u baahan tahay dadka saxaabada faragelinaya oo shaqo ka dhiganay in laga qiirooday u baahantahay khaasatan raafidada iyo shiicadu waayahan waxay noqotay quwad caalamulislaami oo dhan sunniga oo dhan gilgilaysay noqotay xamlo meelaha qaarkoodna dacwa ku socota iyo dadka inay kasbadaan meelaha qaarkoodna xoog iyo awood bayba ku galeenba marka nimanka waxay u baahan yihiin in laguna baraarugo layskana celiyo fikir ahaanna laysaga celiyo sidii kale laysaga celin kara in laysaga celiyo u baahan waa aafowa taariikhdooda dheerna weligood waxay bahwadaag la ahaayeen gaalada marka taariikhda dib loo raaco shiico iyo raafido iyo gaalo waa bahwadaag sunnadaas dadka ahlu sunnaha ah bay cadow u wadayihiin oo layntooda iyo baabi'intooda ay isu kaashan jireen taariikhdu waa sidaa cunsur kaloo muhimaa ah jira inaad ogaataanoo madhabkan raafidiga ah waa farisi waxaa ku jira cunsuriyo farisiyaa ku jirta sababta waxaad ku garan kartaan a'imadooda hadda maalan ay raacaan ee macsuumiinta ay ku tilmaamaan marka laga yimaado mxuu ahaayey xusayn xusayn ibn cali bn abi aalib weynaynta ugu weyn meeshay ka bilaabaan waa xuseen xuseen xaasas buu lahaa carruur badanna waa dhalay horta cali ka soo bilow cali bn abi aalib cali xaasasna waa lahaa carruur kala bahana wuu lahaa bahdii faatima binti rasuuli illahi sal lla alay wasalam bay iska maqaar saarteen bahda maqaar saarteene xasan iyo xusein bay ahaayeen xasan baana weynaa ammaanta nebigu ammaanay sal alla aley wasalam labadooduba ammaan ka dhaxaysana way leeyihin ammaan xasanku khaasana way jirtaa oo nebigu uri sal alla aley wasalam hada sayid soo maahayn su-aasha iswadiintale waxay tahay maxay xuseen u maageenoo xasan uga tageen soo weyn ma liish xasanay u maageen waxaan ujeedaa xuseen u maageen xuseen haddana bahuu kala halahaa carruur buu lahaa kala gedisan hal bah oo farrisiyad ah furus ka soo jeeda carruurtay dhashay ayay haddana sii caleemo saarteen bal isweydii waa bahda dhashay ee muxuu ahaaye caliy bnu lxusayn zayn alcaabidiin bahdaas w zaynulcaabidiin ba haddana sii qabsay laana farrisiyad baa dhashay kadibna zaynulcaabidiin wixii ka farcamay halkaasay a'immada mariyeen macsuumiintay raacsan yihiin marka waa madhab farrisi ah sidaas daraaddeed kutubtooda waxaad arkaysaa nacayb daran oo ay carabta u qabaan carabta baabi'inteeda carabta kan muxuu ahay ninka maqan baa soo bixi doona carab buu baabi'in doonaa kutubtooda waxaa ka buuxda nacaybka carbeed baa ka buuxda sababta waxa waa madhab cunsuriye ku salaysan waay iyo jinsi ku salaysan waay yacni waxa weye madhabkoodii dowladdoodii farrisiyadahaydee islaamku burburiyey ayay xagga kaleeto intay ka soo wareegeen bay rabaan inay magac noocaasoo kale ah ku nooleeyaan madhab marka waxa weeyaan aad khabii u ah wa madaahibta lunsan madaahibta ugu khabiidsan buu ka marka taariikhda la dib galo la raaco ama fikirkoodaba la miisaamo wey macnaha qaala imaamu axmed caley raxmat ullah soomaalida meelo badan buu kaga jira muqdisho nashaad bay ku leeyihin walow waa laga saaray la yidhaahdo haddana nashaad bay ku leeyihin gobolkan deegaanka soomaalida etoobiya nashaad bay ku leeyihin weliba muxuu ahaay qolyo diinta iyo maxaakimta u xil saaranoo ahaan jiro waxaa jira ee muujistaba oo manaabirta caaisha iyo ka caaya saxaabada ridwaanulahi caleyh dhinacyada kale dhammaan way ka soo galeen soomaalida dibadda aadee warkeeda iska badaa dhallinyaro fara badan way qaadeenoo minax bay siiyeenoo waxbay soo barayaan marka waa laysu soo galay waxay u marka masaladaasi ummadda dhammaanteed lagu baraarugay u fikirkaas wax yar hadday joogaan jaanis yar haddii la siiyo waa madhab dowladii wadatoo dhaqaalo watawa baynamaada madhabkan sunnada dowladaha ku abtirsaday ka dowlada ahaan uma taageeraan oo isaga cararaya waa iska fogaynaya laakiin madhabka raafidiga ah waa madhab dowlad dhaqaalo lahoo xoog badan haysto ay dacminayso safaaradaha diblomaasiyada ee wadammada joogaayay safaaradahaasi waa hayada ada dacwo waa ducaad waa taasaa marka inuu intishaaro faafo sunnaha dhulkoodii iyo meelahoodii uu qabsado dadkoodii qaala imaam axmed caleyh raxmatullah wاlsamcu wاlطaacatu lila'immati waamiiri اlmu'miniina albari wاlfaajiri wman waliya alkhilaafata faاjtamaca annaasu calayhi waraduu bihi wman halabahum bاsayfi xata saara khaliifatan wasumiya amiira اlmu'miniin wاsamcu maqalkii wاlطaacatu iyo yeelitaankii lila'immati buu u sugnaaday ama waxaad leedahay usuushii ahlu sunnaha waxaa ka mid ah alsamcu maqal waataacatu iyo yeelitaan lil a'immati la maqloo la yeelo madaxda wa amiiri lmu'miniina iyo mu'miniinta madaxooda amiirka mu'miniinta albarri midkooda baariga ah walfaajiri iyo midka faajirka ah baarigu waa midka ilaahay ateecsan dalka iyo dadka cadaalad ku maamulaya sharciga ilaahay raacsan dembiyo waaweyn aan lagu ogayn waa baari waa mutiic faajirkuna waa midka dembiilaha ah waa xaakim waa madax nin madaxoo daalim awa ah dadka u kale eexda shareecada qaar ka mida ah aan ku dhaqmin yacni wax halleeya waxna hagaajiya saasay macana faajirkaawa waman waliya iyo cid kasta oo tawallida qabata alkhilaafata xilka qabata khilaafada iyo madaxnimada cid kastaoo qabata oo fajtamaca ay kulmaan annaasu dadku calayhi korkiisa ay ku kulmaanoo isku raacaan markuu xilkii qabtay bay ummaddii isku raacday oo waradu ay raalli ku noqdaan bihi isaga raalli ay ku noqdaan ayib waman iyo cid isagana in la ateeco amarkiisa la qaato halabahum ka xoog muslimiinta ka adkaada bisayfi seef kaga adkaada yacni xoog iyo awood iyo seef milatari ayuu kaga adkaaday oo ku qabsada oo kaga sidhcalay xataa saara hmm. waman caliyum idin qoraya ah. halabahum baa kaga fiican hmm caliyahum haddii la yidhaahdo kaga sara maray waay waa isku macno imaanaysa laakiin halabahum baa waman halabahum ciddii kaga adkaata bisayfi seef kaga adkaata xataa saara ilaa uu ahaaday khaliifatan ilaa uu madax noqday oo wasumiya lagu magacaabay amiira almu'miniina mu'miniinta madaxoodii lagu magacaabay ama cid xilka qabtay oy isku waafaqeen raallina ku noqdeen ama ha noqdo mid awood iyo xoog iyo seef iyo hub ku qabsaday sidaana markaa khaliif iyo madax ku noqday mu'miniinta amiirkoodana lagu magacaabay oo sidaasi markaa magacii ku qaatay midkuu dooni ha noqdee waa in la maqlo oo la ateeco masaladaasi oo taacatu wullaati al amriga waa mas'alo farac ka ah mas'alo weynoo masalatulimaama la yidhaahda oo masaaisha bayna ahli sunna waljamaca wa bayna ashiica iyadana lagu kala tegsan yahay in badanoo ka mid ahlu sunnuhu waxay isku waafaqsan yihiin in muslimiinta madax iyo imaam loo sameeyo hoggaan inay waajibaadka diinta kuwa ugu waaweyn ka mid tahay waajib diiniya inay tahay maxaa yeelay in iyagii la kala celiyo la nadaamiyo shareecadii in badanoo ka mida ah la xukumo sistem iyo dowlad bay u baahantahay iyo madax bay u baahantahay waa mida uu leeyahy shekhu lislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah yajibu an yucrafa ana wilaayata amri nnaas min acdami waajibaati ddiin ah, dadka arrintooda oo la qabto xilkoodaoo la qabto waxay ka mid tahay waajibaadka diinta kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay bal laa qiyaama liddiini walaa liddunya ila biha diin iyo adduunya toona istaagi mayso dadku madax iyo kala dambayn inay leeyihiin mooye markaasuu sii wada wuxuu yidhi sababtu waxa weye ibni aadamku maslaxadoodu waxay ku jirtaa inay isu yimaadaanoo wax ka dhaxeeyaan dal baa ka dhaxaysa saalix baa ka dhaxaysa nabadgelyaa ka dhaxaysa inay dana wadaagaan waxaynoo isu baahan markay isu yimaadaanna walaa budda lahum cinda alijtimaaci min ra'sin markay dad isu yimaadaanoo wax wadaagayaanna laabudda waa inay madax leeyihiin Ah, intii dadka wax wadaagayaay waxay wadaagayaan noocii dooni ha noqdo tiradoodu intay dooni ha ekaato dadku marba hadday wax ka dhexeeyaan waa in kala dambayn loo sameeyo markaasuu wuxuu keenay xadiidkii nebiga sal ley waslam saddex ruux hadday safar u baxaan nin iyaga ka mida madaxa ka dhigteen intay safarta ku jiraan ayib markaasaa wuxuu yidhi fawjaba sal ley wslam ta'miir alwaaxidi fi lijtimaaci alqaliili alcaaridi fi safari tanbiihan bidalika cala saa'iri anwaaci alijtimaac haddii safar iska caaridahoo muddo ku kooban dad yar oo socotaa amiir loo sameeyey wixii intaa ka sii badan way ka sii xag jirtaa buu leeyahy qiyaasulwla way macna way ka sii xag jirtaayo way uga sii baahi badan tahay in isku waafaqsan yihiin waa wujuub sharciga ah. waajib sharciga weeye in madaxda la dhiso oo nidaamka la dhiso oo dowladda la dhiso waxaa tilmaamaya saxaabadii nebiga sal lay waslam markuu rasuulku dhintay waad garanaysaanoo intaynan aasin oo nebiga ah ayna aaskiisiiba u dhaqaaqin waa kuwii abubakar la magacaabay soo la doortay leanna waxa weye aaska nidaam u baahanba yaa looga dambayn yaa laga amar qaadan soo saas daraaddeed way ka horraysiiyeen marka mudnaanteeday leedahay taa markay sugnaad imaamka hadalkiisa waxaa ka muuqda <clears throat> laba dariiqo ama laba qaab oo madaxda dowladdu ay ku timaado oo lagu doorto ama ay ku yimaadaan doorashame ay ku yimaadaan ta koobaadii wuxuu ku tilmaamay hadalkiisa uu leeyahay raxmatullaahi calayhi waman waliya alkhilaafata faijtamaca annaasu calayhi waradow bihi waraduu bihi taa wuxuu tilmaamayaa ruux ummaddu isku raacday abcan ummadda waxaa matala dadka la yidhahdo ahlulxalli waalcaqdiga dad waxaa jira aqoon leh miisaaman alla ka cabsi leh xilkas ah oo arinta noocaas oo kalea qabtaa jira oo ummadda xulkeeda ah waxaa la yidhahdaa ahlulxalli waalcaqdi kuwaasi markay doortaan oy magacaabaan bay ummadda inteeda kalena ku raacdaayoo beecada caamkaa la galaa marka ka saasoo kale ku yimaadaaye laba noocba wuu ku yimaadaa nooca koobaadi waxa wey waa nooca la yidhaahdo inay dadka noocaasi soo doortaan oo soo magacaabaan sida abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu ardaa magacaabistiisii oo kale saxaabadaa shiray saqiifatu bani saacida laysugu yimid arrintaa la rogrogay bakar cid ka horrayn karta inaysan jirin baa laysku raacay sidaasay muslimiintii kale beecada ku galeen waxaa la mida cumaan ibni cafaan radi allahu tacala canhu ardaa isaguna saasoo kale u ku yimid way ka yara yani waxa weye koobnaydoo cumar markuu dhimanaya waa nagii soo marnayoo lix nin buu yidhi ninkii iga dambayn laha xilka qaban lahaa dhexdiinna ka magacaaba lixdii baa marka waxaa ka soo baxay wadatashigoodii cumaan ibni cafaan kadibna ummadda inteedii kale ayaa beeca la gashay nooca labaadee imaam hadalkiisaa soo gelaya waxaa ka waxa la yidhahdaa alistikhlaaf ama cahdiga ninkii madaxda ee xilka sii hayay inuu nin kalo ummada kamida u dardaarmo oo ama markuu khatar galo ama isagoo noolba inuu yidhaahdo haddaan tago xilka hebel baa qabanaya hebel baa muslimiinta madax u noqonaya dardaaran baa la yidhahdaa marka sidaana waxaa ku yimid ah, yaa ku yimid cumar baa ku yimid soo oo abu bakar markuu yani abubakar baa magacaabay oo intuusan dhibanin magacogiisa ku yimid labadaa qaabba waxay soo gelayaan hadalka imaamka uu yidhi in uu ruux xilka qabtay oo laysku raacay dadkuna raalli ku noqdeen labadaa mid buu iyo labaduba way soo gelayaan nooca saddexaad buu tilmaamayoo ah in uu xoog ku qabsado jagada iyo xilka xoog ku qabsado ama afgembi buu ku qabsaday ama ciidamo intuu kacsaday buu awood sheegtay oo dagaal buu meeshii ku qabsaday arrinkii baa u xasilay ya sidaasoo kale markuu ku yimaado kursiga ku yimaado khalaas waa khaliif waa madax waa la ateeciyo waa laga abarqaadanaa wuxuu qaadanaya axkaamtii madaxnimada waa alabada la yidhahda alabada masalada la yidhaahdo w man ayb masaladaasi sidaa iyada w man qodobka labaad ee imaamku uu halkan tilmaamay waxa weeye dowladdiiyo nidaamku markuu dhismo madaxdu dhisanto madaxdana xaq baa lagu leeyaho raciyadu ku leedahay raciyaduna xaq baa lagu leeyaho madaxdu ku labadaba waxaa tilmaamay labada aayadoodoo isku xiga fii suurati nisa in allaha yamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waxay ka hadlaysaa aayaddaasi xuquuqda madaxda lagu leeyahy ee shacabku ku leeyahay iyo raciyaddu aayadda ka dambaysa yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu alrasuula wa uli lmri minkumna waxay ka hadlaysaa xaqa ay madaxdu leedahay oo raciyadda ku leedahay ama shacabka ku leedahay marka laysku leeyahay oo madaxdu ay leedahay alsamcu waltaaca sida imaamku tilmaamay in warkooda la maqlo amarkoodana la qaato yacni daacad loo noqdo sidaa qur-aanku tilmaamay aayaddaasi ay tilmaamayso wa ulil mri minkum waa madaxda iyo culimmaday ku fasiraan axaadiista nebiga sal ley waslam macnaha tilmaamayso madaxdu inay leeyihiin in laga amar qaatoo warkooda la yeelo way fara badan tahay ka mid ah xadiidka abudar bukhaari iyo muslim baa soo saaray bukhaarina min xadiii anas buu ku soo saaray wuxuu yidhi ina khaliilii awsaanii an asmaca wa utiix ha khaliilkaygii inkaad jeclaa inkaan jeclaa nebi maxamed sal ley slm wuxuu ii dardaarmay inaan maqlo madaxda amarkoodana yeelo wa wain kaana cabdan mujadaca alatraaf xataa ruuxa madaxda xilka qabtay haba noqdo adoon xubno googo'an san go'an oo gacmo go'an oo bishimo go'an oo isaga dhanba laga diday haba noqde adoon ah, meel walba gogo'an haduu noqdo xataa marba hadduu xilka qabto maqal oo yeel buu nabigu u yidhi sal lay wslam saasuu ii dardaarmay buui xaaladda aad ateecayso madaxda amarkooda la yeelayo xaalad khaasa ma aha inaad waafaqdood raalli ku noqoto amarkoodana shardi maaha inaad jeceshahayna shardi maaha ha ku dhibto jeclow necbow ku dhibaatood ha ku dhibaatoonin waa inaad yeesho xadiid abi hurayra axmed iyo muslim iyo nasaa'i baa soo saaray nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam calayka asamca waaaca waxaad laasimtaa inaad madaxda warkooda maqasho amarkoodana yeesho fi cusrika wa yusrika hadday ku culus tahay hadday kugu fudud tahay wa manshatika wa makrahika haddaad kahanaysi haddaad ku faraxsan tahay wa aaratin calayka iyo markii lagaa eexdo ah, xaq aad lahayd ood wax ku lahayd hadday xataa kaa qadiyaan ya oy kaa eexdaan xataa warkooda yeeloo ka dambe ka amar qaado ah, yani xaqaa kaa maqan xoog ha ku raadsanna iska sabir ayib axaadiista macnaha tilmaamaysa way fara badan qaar ka midana waa inoo imaan doonaane daacada madaxdu waxay muqayad ku tahay biaacati illaahi wa rasuulihi sal ley waslam yacni waxa lagu ateecayo wax walba maaha aaca mutlaqa maaha aacada mutlaqa waxaa iskale allah tabaaraka wa tacaala iyo rasuulkiisa keliya iskale wixii ka soo hadhay waxay muqayad ku tahay fi aacati llahi wa rasuulihi Ah, wixii ka baxsan shareecada khilaafsan diinta ka soo horjeeda lagaga amar qaadan maayo macnaha waxaa tilmaamaya xadiidka cabdulahi bni cumar radi allahu tacala canhuma muslim soo saaray alsamcu wاlطaacatu xaqun ma lam yu'mar biاlmacsiya faida umira bimacsiyatin falaa samca walaa taaca buu nabig sal lay waslam yacni maqalka madaxda la maqlo warkooda la yeelo amarkooda la qaato waa xaq waajib oo laazim ah haddaan macsiyo laysamrin haddii macsiyo laysamro madaxdu ay dadka amraan wax shareecada khilaafsan markaa nebigu wuxu uhi sal ly slam falaa samca walaa taaca maqal iyo ka yeelitaan iyo ka amarqaadasha markaa ma jiro maxaa yeele xuduuddoodii bay dhaafeenoo ilaahay xadkiisay u gudbeen soo maha allah ka xaq weyn ayaga xuduudda shareecada intaasaa lagu ateecaya waa mida xadiidka cali bn abi aalib isagana ku yimid oo buhari muslim soo saareen laa taacata fi macsiyat اllah inama aacatu fi lmacruuf ah, nimankii waxay ku timid nabigu sal lay wasalam ciidan yaroo uu diray buu nin amiir uga dhigay markaasuu ku yidhi ninkiinaa madaxda amiirka ah, adeeca warkiisa yeela markay tageen ayay malaha ninkii waa xanaaqayoo wax ka xanaajiyay ma aqaane markaasuu intuu dab shiday buu yidhi ku daata soo nebigu amarkayga inaad yeeshaan idinma dhihin amarkayga yeela soo laydinma dhihin haa gala buu yidhi dabka ah. ayagiiba qaarna waxay yidhahdeen war amar baan nabiga amar buu ina siiye dabka ku daadanno qaarna way qaqawarayaanoo waxay leeyihin war nebigaba waxaan u rumaynay naar iyo dab baynu ka cararaynee ma ninkanaynu ka yeelina dab ku daata ayagii baa isqaqabanaya nebigaa loo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markay soo noqdeen nebigu wuxu uhi sal lla lay slam hadday geli lahaayeen weligood kamayna bixeen buuhi ilaa qiyaami saaca sababtu waxay tahay laa taacata fi macsiyat illaah inama ataacatu fi lmacruuf saasay ku imaanaysa ah. war ku adeeca waxa laydin yidhi waa wixii shareecada aan khilaafsanayn laakiin dab ku taado bini aadan iska laayo dab ku rid ma uu lahaa ma laha arrintaa iyada ayib sidaas daraaddeed waxaa qayb ka ah xataa madaxdu hadday dadka dulmido shacabka qaar ka mida dulmido ka eexato qabaa'isha qaarkood ka eexato dadka kooxaha qaarkood ka eexato duud sido ku xadgudubto waa in la sabro waa in hee waa in la sabro wixii kaaga maqan dowladda iyo madaxda kaaga maqani haddaad dariiq sahlan ku heli kartana khayr haddaad ku weydana waajibku waa sabir iyaga xoog wax lagagama raadsado nadaabka marka la yidhaah macnaha tilmaamaya waa xadiid fara badane ugu muhiimsan xadiidka xudayfat bnulyamaan waxaan idhi buuhi rasuul ilaahayow shar baannu ku jiri jirnay gaalnimo ilaahay khayr buu keenay khayrkii baannu hadda haysannaa khayrkan aan haysanna shar ma ka dambeeya nebigu wuxuu idhi haa wuxuu yidhi sharkaas khayr ma ka sii dambeeya nebigu wuxuu idhi ayib khayrkaa dambana sharma ma ka sii dambeeya nebigu wuxuu yidhi ha wuxuu yidhi kayf kaa dambe bal suu u dhacayo ii sheeg sharkaa kale sharkaa dambe nebigu wuxuu yidhi sal aley wasalam yakuunu bacdii a'immatun laa yahtaduuna bihudaaya walaa yastannuuna bisunnatii madax baa imaan doonta dariiqaygii aan haynin jidkaygii aan maraynin sunnadaydiiyo dariiqaygii garab maray wasayaquumu fiihim rijaalun quluubuhum quluubu shayaaiini fii jumaani insin rag baa ka dhex kici doona madax ah oo jidhkooduna jidh bini aadamya quluubtooduna quluub shaydaan ay tahay yaa wahay waa madaxdii madax heerkaa gaadhaysa oo korka iyo jidhka iyo dubka korona bini aadan u eg qalbigooda naxariistara iyo diinxumada ku jirtana shayaaiin oo kale ah madax noocaasaa imaan doonta bu nabig sal aley wasalam markaasaa waxaa idhi buu yidhi kayfa asnacu yaa rasuul allah in adraktu dalik rasuulka ilaahay oo markii madaxdu saa u fasaado oo heerkaa arrinku gaadho maxaan sameeyaa madaxda ma la dagaalanaa ma riidnaa maxaan samaynaa nebigu wuxuu yidhi sal l ley wasalam tasmacu wa tutiicu wain duriba dahruka waukhida maaluka fasmac waaic buu nabig sal lay waslam xataa xaaladaa iyadoo isaa u fasaadaan warkooda maqal amarkooda yeel ha ku garaaceenoo dhabarkaaga ha tumaan xoolahaaga ha qaataan warkooda maqal amarkana qaada buu rasuulku sal lay waslam soomaaliya yacni iyagana waxaa la gaadhsiiyey meeshii ugu shishaysay oo ah jidhkay bini aadam ka yihiina qalbiga wax shayaadiin bay ka yihin soosaa lama dhih quluubu shayaaiin fii juuamaani insin dulmigoodana wuxuu gaadhay inay adigana ku garacaan xoolahagana qaataan xeerkaa hadday gaadhaan xataa nebigu wuxu uhi sal lay warkooda maqal amarkoodana yeel salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkaa muslim baa soo saaray ayib marka xataa intaa keliya laguma gaabsanine markaa xataa ay ku dulminayaanoo xuquuqdaadii duudsiinayaanoo kaa eexanayaanoo kugu xadgudbayaan ayaga xaqay kugu lahaayeen sii xaqa adiga kaa maqanna ilaahay u daayo ilaahay weydiiso ayib xadiidka macnaha tilmaamayana waa xadiidka waa'il ilxadrami oo muslim baa isagana soo saaray nabigu ismacuu waatiicuu fa inamaa calayhim maa xummiluu wa calaykum maa xummiltum xilka mas-uuliyadda waa laydinkala saaray adiga raciyadiiyo shacabkana wixii ilaahay ku saaray buu kaala xisaabtami doonaa ayagana wixii la saaray iyo xaqii lagu lahaa ilaahay baa kala xisaabtami doona adiga kaaga gudo yaan laysku dayanin wey macnaha ayib haddii uu ruuxu ka baxo oo intuu madaxda khilaafo amarkooda ka baxo oo beecada ka baxo oo heshiiskiiyo wadajirka jabiyo oo u boodo oo mucaarad noqdo ku kaco sidaana uu ku dhintaay markaa wuxuu dhimanayaa maata miitatan jaahiliya qaabka uu dhimanayo waa qaabkii dadkii uun diin la'aanta ay u dhiman jireen yani waa kabiira min kabaa'ir dunuub sida xadiista nebigu tilmaamay sal lla aley wasalam marka waxa wey xuquuqda ay madaxdu leeyihiinoo waa in la ateeco oo laga dambeeyo oo kala dambayn ay jirto wa qaala imaamku wuxuu yidhi waalghaswu maadin maca alumara'i ila ywmi alqiyaama walghaswu duulaanku maadin waa mid jiraya Ah. maca alumaraa'i madaxda la jirankooda la duulo ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaduu jiri doonaa ilaa qiyaamadu ka imaanayso albarri maca albarri yacni amiirka baariga ah lala duulo waalfaajiri iyo midka faajirka alla ah jirankiisa la duulo laa yutraku laga tegi maayo ah, taa waad dhihi karta ama waxaad leedahay walqaswu duulitaan maadin waay laa yutrakudaa dambana waa lagu adkayn karaa wa qismat lfayi fayga qaybintiisa wa iqaamat alxuduudi iyo xuduudda oogitaankeedu ilaal a'immati madaxda xaggooday ahaatay maadin iyaduna mid jiraysa waay ama waxaad leedahay ilaal a'immati madaxda xaggooda xaalay ahaatay maadin waa mid jiraysa ayb laysa ma ahaanin liaxadin cid uma ahaanin oo xaq uma leh an yacana inuu duro calayhim madaxda korkooda inuu duro walaa yunaasicahum iyo inuu ku qabsado toona an yunaasicahum iyo inuu ku qabsado oo kula murmo toona cidina xaq uma leh masaladani markuu si guud inoo sheegay madaxda in la ateeco oo laga dambeeyo oo laga amar qaato wixii aan shareecada khilaafsanayn ayuu haddana wuxuu inoo sheegay masaa'isha qaarkood buu sii tafsiiliyey oo lagu ateecayo oo lagu raacayo oo lagala qayb qaadanayo oo lagala tacaawunayo masaladaasi wuxuu tilmaamay saddex masalo midda koobaadi waa duulaanka iyo jihaadka midda labaadna waa qismatulfay fayga waxaa la yidhaahdaa waa xoolaha ay gaaladu ka cararaan oo iskood uga cararaan kadibna ayagoo ka cararay lasoo qaato ah, suuratulxashri baa lagu sheegay qaabka loo qaybinayo haniimadaa ka duwanoo haniimadu waa wixii dagaal lagu qabsado ah, inta lala dagaalamay baa meesha lagaga qabsaday taa haniimaa la yidhaahdaa haniimadaa qaybinteedana waxaa lagu qaybiyey suuratul anfaal baa lagu qaybiyey waaclamuu annamaa hanimtum min shay halkaasaa lagu qaybiyey marka xoolaha noocaasoo kalaa qaybintooda yaa iska iskaleh madaxdaa iskaleh fayga qaybintiisa iyo qaabka loo maamulayo madaxdaa iskaleh sidoo kaleeto xuduudda shareecada oofinteeda maadaama dowladdii iyo nidaamkiiba dhisan yahay iyagaa looga dambayn xuduudda yacni wax weeyaan dadka la taxsiiro la karbaashayo dadka la dilayo cuquubaadka cuqubaadka xuduuda ah iyadana iyagaa iska leh iyagaa looga dambaynaya la gacan dhaafi maayo ayib axadna xaqumale buu yidhi inuu madaxda ku duro arinka isaga waxuu ka wadaa bimacnaa qaabka ay u maamulayaan ama duulaanka ha noqoto ama fayga qaybintiisa ha noqoto ama xuduudda oogitaankeeda ha noqoto axkaamtaa iyo ijtihaadaadka ay samaynayaan in lagu ceebiyoo lagu duro ama lagu qabsadoo loo gacan dhaafo cidina xaq uma laha iyagaa looga dambaynaya arrintaa iskale sidaas manaa ikhtisaasaadkooday ka midta madaxdaasi ama ha noqoto madax baariyiin oo caadiliin ah, ama madax fajaraa ah ha noqdeenoo yacni wax ka khaldan yihiinoo cusaada ah ha noqdeen labaduba xuquuqda way leeyihin arrimaha noocaasoo kale in looga dambeeyo ayib maxaa qodobkaas laga wadaa qodobkaasi inta badan kutubta sunnada ama kutubta caqiidadaee salafka ku imaanaya ujeeduu leeyah ujeeddadu leeya waxa weeye inta badan waxaa lagu radinayaa nimanka leeda raafidada oo raafidada waxay qabaan shiicada waxay qabaan laa jihaada fi sabiili illaahi xataa yakhruja alridaa min aali muxamed ah, ninka lala duulahaye duulaanka lala galayo ee duulaanka iyo jihaadka hogaaminaya waa inuu macsuum yahay bay qabaan imaam caadil ah oo macsuum ah unbaa dagaalkiisa la raaci laakiin nin faajir oo madaxoo jaa'ir ah dagaal lagala qayb qaadan maayo lana raaci maayo ayb ayagu weliba waxay shardi ka dhigaan nin la yidhaahdo muxuu ahaayey e, a'immadoodii ninkii ugu dambeeye ka mida oo la yidhaahdo moxamed ibnu xasan alcaskari alimaam lmuntadar bay dhahaan ayb oo waxay yidhahdeen isagoo yar buu god galay sanadkii iyo lixdankii hijriga lababoqoliyo lixdankii yuu godgalay bay dhahaa marka godkii buu ku jiraayo inuu soo baxay sugayaan wuxuu tilmaamayaa ibnu abilciz sharxi taxaawiyaat iyo culimo kale waxay tilmaamayaan safaahadii caqlixumada raafidaday ka mid tahaye waxay intay godka meelihii ay ku malaynayeen intay farda iyo wax istaajiyaan bay yidhaahdaan soo baxa wakhtigaagii baa la gaadhay waa lagu sugahayaayay soo baxeey bay ku hayaan marka kaas ilaa uu yimaado jihaad sharciya ma jiro lana oogi maayo raafidada muctaqadkooday ka mid tahay markay hadalkan qorayaan marka ujeeddooyinkiisa waxaa ka ah inay ku radiyaan raafidada ku radiyaan oo yidhaahdaan madaxdu ama ha noqdeen baariyiin ama fajara ha noqdeene yacni masaalixda iyo danaha guud waa loo raaci jihaadka waa lagala qayb gaadan ikhtisaasaadkoodii xoolaha ay qaybinayaan iyo waa looga dambayn sidaasay ka wadaan a'immadu macnaha loo gacan dhaafi maayo asalkaasi raafidadu ay qabaan waa asal baatil ah waxa uu leeyahay ibn abilciz caleyh raxmat ullah wa butlaanu hada alqowli adhar min an yustadalla calayhi bidaliil wax daliil loo daliishadaba waa kacdi yani baailnimadiisu bannaanku iska yaala ayib sababta waxay leeyihiin culimmadu dowladda iyo madaxdu hadday madax faajira tahay iyo hadday madax baariya too fiican tahay labadaba maslaxo maslaxada la rabo in badanoo ka mida way xaqiijin karaan oo in waddanka muslimka gaale laga celiyo iyo in xuquuqda la qaybiyo wax badan oo ka mida midka faajirkuna wuu samayn midka saalixa eh mutiice baarigana wuu samaynaya ayib talabaad labaad weeyaane waxa weeye haddii la yidhaahdo madaxdan faajiriinta xunxun dagaalka ayaan loo raacinoo ha looga hadho maxaa dhacaya waxaa dhacaya mafsadiya dhib ka weyn oo ah istiilaa'u alacdaa cala albilaadi waalcibaad madax muslim ah oo faajiraan ka sheeganayna markii la yidhaahda isagii gaalada ha laysu daayo oo ha laysku fiirsado gaaladii baa dalka qabsan soo gaaladu markay dalka qabsatana waalfitnatu ashaddu min alqatli baa imaanaysa faajir baad ka sheeganaysa gaalna waad isu gacangelisoo dalkii waad u gacangelisa marka wax weeyaan caqli ma sidoo kaleeto wuxuu leeyahay shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ee ghaswiga iyo duulaanka iyo acmaasha saalixee lala wadaagayo adiga la wadaagaya khayrka ajirkaagana waad heli la wadaagidda ayaga aad la socotona wax kaa soo gaadhi maayo waxay la mid tahay buuhi maalan adinkaba soo qaad haddaan masaajidkan hadda ku wada tukanno oo salaada dadka tukanaya ay isugu jiraan dad saalixiin iyo daalixiin isugu jiraan dad xunxun baa salaada kaala qayb qaatay oo kula tukaday adiga salaadaadna waxba yeeli ajirkaagiima waxbaa soo gaadhaya maya safkaasi jihaadka sharciga ah ee nin xun hogaaminaya nin xun ku jira ee adiga haddaad wanaagsan tahay niyadaaduna saalix tahay ajirkaagiiyo buuxaad adigu heli qolo xun baad la socotay maadaama raayadu sax tahay hadafkuna sax yahay ariiquna sax yahay dadka aad la socotaa wax kaa soo gaari maayaan saasuu leey shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah oo isaguna uu tilmaamaya almuhim mas'aladaasi imaamku sidaa u tilmaamay waa ahlusunna sidaasay qabaan waalghaswu duulaanku maadin maca alumara maadintaa wuxuu ka wadaa ilaa yowmi alqiyaama bimacnaa qaswiga iyo duulaanka iyo jihaadku waa mas'ale mashruuca oo aan marna la nasakhaynin ilaa qiyaamadu ka imaanaysana way jiri doontaa yacni dad muslim ah oo fariidadaa u taagan la waayi maayo laa tasaalu taa'ifatun min ummati soo maayan ah, la waayi maayo koox ummadda ka midaho dariiqii nebiga ku socota sal alla alay wasalam oo yacni jidkaa ku taagan marna la waayi maayo ilaa qiyaami saaca meeshuu inaga yidhi ilaa yowmi alqiyaamati inaga yidhi ilaa qurbi qiyaami saaca waa markay istaagayso oo qiyaamadu dhacayso dhulka korkiisa wax mumina kuma noola wax allah allah yidhaahda dhulka kumama noola markaas ee waxaa laga wadaa kooxda ugu dambaysa ee muhiimaddaa iyo fariidadaasi isu taagi doonta waa kooxda nebi ciise hogaamin nebi ciise la socda saan soo tilmaamnay caleyh wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo marka yaajuuj iyo wamaajuuj la halaago qiyaamaduna markaas soo dhowda koox yar oo nabi ciise la socdo calayhi salaam oo mu'miniin oo buuraha ku cararay kadibna soo degay muddo markii laga joogo dabayl yar baa la soo diraya oo khafiif ah dabayshaasaa marka nafta ka qaadaysa kooxda ugu dambaysaee mu'miniina dhulka korkiisa joogto kuwaas waa kuwaasi markay tagaan dhulka waxaa isugu soo haraya dad gaalo ah oo yatahaarajuuna ka tahaaruji lxumur sida dameerahoo kale isu bacsanaya kuwaasay qiyaamada ku duldhacaysaa marka marka meesha uu sheekhu inay yidhi ilaa yowmi alqiyaama ila qurbi qiyaami saaca laga wadaa markay soo dhowdahay markaasay kooxdaasi ama dadkaasi ay dabar go'ayaan macnaha walqaswu duulaanku maadin weeye mid jirayoo soconaya maca alumaraa'i dadka madaxda la jirankooda ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamada maalinkeeda laga gaadhayo albarri maca albarri waalfaajiri iyo faajirka la jirankiisa labadaba laa yutraku laga tegi maayo wa qismat lfayi fayga qaybintiisa wa iqaamat alxuduudi iyo xuduudda istaajinteedaba ilal a'immati madaxda xaggooda xaalay ahaato shaqadooda ay tahay maadin iyaduna waa mid jiraysa wa laysa ma ahani liaxadin axad uma ahani an yatcana inuu dura calayhim korkooda walaa yunaasicahum iyo ku qabsado kula murmatoona ayb tasarufaadka madaxdu inta badan waxaa la yidhahda waa manuuta bilmaslaxa soma manuuta bilmaslaxa yani siday maslaxa u arkaan oo ku ijtihaadaan sidaas daraadeed in dowladda iyo tasarrufaadkeeda la dabagalo oo la findhicilo oo yacni la maago oo inta badan kacdoon bay keentaa fitnadii ugu horraysoo muslimiinta ku dhaca dilkii cumaan buu ahaa sida uu tilmaamay shekhu islaam ibn taymiya caleh fitnada ugu weynayd fitanka waaweyn bilowgooda cumaan dilkiisa ka bilowdeen cumaan dilkiisa maxaa keenay cumaan dilkiisa waxaa keenay tasarrufaadkii uu ku ijtihaaday ee dowladda rag uu xil u dhiibay iyo xoolo uu qaybiyey bay rag ka faa'iidaysteenoo dadkii ku kiciyeen ma aragtaan haa qaraabadiisuu xilkii u wada dhiibay xoolihii sidanuu u maamulay halkaasaa dadkii lagu kiciyey fitnadii halka ka dhalatay waa midda keentay cumaan dilkiisa cumaan hadii la dilayna waa tii keentay wixii ka dambeeye fitane muslimiinta ku dhaco dhan saas daraaddeed ijtihaadaadka aimmada iyo madaxda inta badan waa loo daayaa leanna waxyaalahan ijtihaadaadka xoolaha xaggee la dhigaya yaa madax laga dhigaya yacni ayaguna waxaa la rabaa inay ku saleeyaan maxaa maslaxa ah maxaa dantu ku jirtaa dalka iyo ummadda inay ku saleeyaan baa la rabaa raciyadduna waa inay arrintaa iyaga u daysa saasaa laga wada qaala imaamku wuxuu yidhi wadafcu sadaqaati sakooyinka dhiibidooda ilayhim madaxda loo dhiibaayo jaa'isatun waa mid bannaan wa naafidatun waana mid fulaysa waa sidaasay ku gudmaysaa ku fulaysaa man dafacaha sakada ruuxii dhiiba ilayhim ayaga u dhiiba sadaqaadka sakada laga wadaa ajsa'ad way gudaysaa canhu xaggiisa waa ka gudaysaa sakada aad dhiibtay ood ayaga u dhiibtay waxba kaaga soo noqon maayaan meesheedii baad marisa barran kaana ahaaya barran mid baari ah kaana ay ahaaya amiirkaasi aw amase faajiran ama fid faajira ahaaya marba hadday dowladdii dhisan tahay sakada isaga dhib ilaan sakada dowladdaa ururisa nidaamkaa ururin jir xoolaha bay kala qaadaan xoola daahira kuwa baatin waxbay a'immadu kala qaadaan fuqahadu laakiin sakada isaga dhib waxaa la diidan yahay inaad tidhaahdo war nimankan iyagaaba jaa'iriinoo xoolihii ku tumanhayo khamre ku cabaayo muxuu ahaay balaayo ku samaynahayo cadaalad ma samaynahayaanoo seen sakadayda ugu dhiibahayaan may u dhiib adiga halkaas dhig waay macnaa waraagga qaad wa salaatu ljumucati jumcada salaadeeda khalfahu gadaashiisa lagu tukado imaamka gadaashiisa iyo wa khalfa man cid gadaashiisana lagu tukado wallaa isagu madax ka dhigay jaa'isatun iyaduna waa bannaanta taammatun waana dhammaystiranta racatayni xaalay laba ragcadood salaada jumcada in madaxda gadaashooda lagu tukado ood ku xidhato iyaga keligood ma aheen dadka ayagu ay dhiseenoo ama gobollada u matalo ama wasiirada u ah ama gobartoriyooyinka u ah ee xilka u hayo iyagu ay magacaabeen gadaashooda inaad salaada ku xidhatana waa saxoo way kaa gudaysaa wayna dhammaystiran tahay salaada jumcadu laba ragcadood un way ragcadood ee jumcada la tukado umbay sax ku tahay way macnaha man acaadahumaa labadaa ragcadood ee jumcada ruuxii soo celiya markuu madaxdii la tukaday kadib soo celiyoo haddana dib ka tukada fa huwa kaasi mubtadicun waa mubtadic waa nin bidca jidkeed maray oo bidca qaatay way macnaha ayib taarikun waye mid ka tegay lil aaaari axaadiista iyo aataartiiaxaadiista nebiga ka sugan mid ka tegay way taarikun mid ka tegay lil aaaari lil axaadiid mukhaalifun mid khilaafay weye lisunnati hadyigii iyo dariiqii nebiga mid khilaafay weye salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib laysa ma ahaanin lahu isaga uma ahaanin min fadli ljumucati jumcada fadligeeda xaggeeda ugama ahaanin shayun waxba fadligii jumcada uu tukaday waxba kuma uu laha idaa lam yara hadduusan arkinoo ictiqaadinin alsalaata salaad khalfal a'immati madaxda gadaashooda lagu tukado hadduusan rumaysnayn oo ictiqaadsanayn madaxda gadaashooda salaada lagu tukado inay sax tahay jumcadaa uu la tukaday waxaa jira ka heli man kaanuu cid ay yihiinba madaxdaasi man kaanuu cid alle ciday noqdaan barrihim midkooda baariga ah wa faajirihim iyo midkooda faajirka aba waa inaad ictiqaadiso gadaashooda in lagu tukado inay salaadu ku asaxayso jumcada iyaga lagu xidho aan laga goosaninoo la khilaafin fasunnatu sunnadu wax wey iyo dariiqada saxdae nebiga laga soo gaadhay an tusallaa in la tukado macahum la jirankooda ragcatayni laba ragcadood muxuu halkaa ka wadaa bimacnaa ama fuqahada qaarkood ama firaqada qaarkood baa waxay qabaan madaxda waagii hore madaxdaa dadka tujin jirta ninka madaxdaa ah baa masaajidka salaadahana dadka saari jira marka madaxdu hadday faajirin yihiinoo dad cusaada ay yihiinoo si wax ka yihiin madaxdaas jumcadana lagu xidhan maayo jamaacaadkana lala tukan maayo salaaduna gadaashooda kaaga asixi mayso sababtu waxa weye waxay leeyihiin jumcada ninka dadka tujinayaay waa inuu yahay nin baari ah nin caadil ah hadduu faajir yahay salaadu gadaashiisa ku asixi mayso ayib maxaan samaynaa marka intaad ku daba xidhataan haddaabaad ku daba xidhataba markaad salaada ka baxda kadib ya salaad kale oo salaadaadii caadigay tuko marka ka salaada la tuko markaad salaada dhammaysataanna adigu taadi gooni u tuko taasuu ka dagaalamaya imaamku cali raxmatullah wuxuu leey marka fa sunnatu sunnadu waxa weeye an tusallaa in la tukado macahum la jirankooda ragcatayni laba ragcadood oo labadii ragcadood jumcada ah macnaha man acaadahumaa labadaa ragcadood ruuxii soo celiyo mar labaad dib ka tukada fa huwa kaasi mubtadicun weeye waa ruux bidcoole ah wa tadiinu waxaad ka diindhigani biannahaa ayadu salaada labada ragcadood ee jumcadihi taammatun inay tahay mid dhammaystiranoo waxba ka dhimanayn saasaad ka diindhigani walaa yakun yuusan ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda min daalika arrinkaa xaggiisa shakun wax shakiya yuusan ahaanin arrinkaasi yuusan qalbigaaga wax shakiya ka gelin labadaa ragcadood ood la tukatay madaxda ood ku xidhatay inay sax yihiin jumcadiina yihiin soona celinaynin sidaana ku saxasaxayaan arrinka ayuusan qalbigaaga shaki ka gelin haddaad soo celisana nin bidcoolaa baa taa wey macnaha ayib sidaas wey macnaha bimacnaa dadka lagu daba tukanayo jumcada iyo jamaacaadka iyo ghaswiga iyo xajka iyo waa waxyaalaha madaxda lagu raaci jira madaxda ummaddu uga dambaysa leanna nebiga sal ly wasalam ayaa hogaamin jiray kadibna khulafadiisiibaa hogaamin jiray kadibna madaxdii muslimiinta howlaha hogaamin jira ummadu uga dambaysa kadaal damba marka waxa soo baxday hadduu ninka madaxdii faajir yahay in dadka qaarkood ay duraan taasay marka aimmadii sunnadu ka hor yimaadeen taas ayay marka diideen oo ay macnaha kutubtooda ku qoreen macnaha dadka lagu daba tukanayo noocay doonay ha noqdeen dadka lagu daba tukanayo waa dhowr nooc mid waa mastuurulxaal ba la dhaha mastuurulxaalka waa ruuxaadan garanaynin xaalkiisa maba taqaanidba ruux muslim oo salaad tukanayn baad aragta mana taqaanid waad ku daba xidhan inaad sii baadhbaadhood sii weyweydiisana waa bidco sax maaha war adigu maxaa tahay ma sunni baa tahay ma shiici baa tahay maxaad rumaysan tahay maaha inaad sii baadhbaadho marba hadduu mastuur ku daba xidho nooca labaad waa inuu mubtadic yahay ama faasiq yahay waliba fisqigiisu daahir yahay faasiqa fisqigu daahir yahay wax weeyaan maalan ama waa zina lagu yaqaanaa ama dil baa lagu yaqaanaa ama dulmi baa lagu yaqaanaa fisqi caana lagu yaqaanaa ama bidca caana lagu yaqaanaa labay kale yihiin kuwaas kuwo masaajidda looga dhigay a'imo looga dhigay ama waa madaxdii ama madaxdii baa magacowday oo daa'im ka dhigtay marka waa lagu daba tukan salaaduna gadaashooda way ku asaxaysaa salaadana la goosan maayo haddii aad imaam ka fiican heli karto shaki ma leh isagaad ku daba tukan kartaa laakiin ayagaa gadaashooda salaadda way kaaga asaxaysaa ayib jumcadii iyo jamaacadii iyo kulli waa lagu daba xidhanaya in laga goosto madaxda noocaas oo kalea jumcadii laga goosto ciidihii aan lala tukan xajkii loo raacin salaadihii jamaacaadka laga goosto waxay leeyihiin waa arrin khilaafsan hadyigii salafka caammatu salaf walkhalafna waxay qabaan in madaxda noocaasa a'imatuljuurba ha noqdeen salaada lagu daba tukado axaadiista nabiguna macnaha waa tilmaamaysaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh cilladuna waxa weeye sida uu tilmaamaya shekh islaam ibnu taymiya caleyh wuxuu yidhi liannaha low lam tusalli khalfahum afdaa ilaa tactiiliha haddaan lagu daba tukanin jumcadii iyo jamaacadihiiba inay meesha ka baxaan baa imaanaysa soo marka ayagoo yani wax weeyaan sidana inay taagnaadaan baa dhaanta badelkii laga tegi laha adilay masaladaas adigii saxaabada ridwaanullaahi calayhim madaxda a'imatuljawrka in lagu daba tukadoo salaadu ku daba asaxayso sidaasay ahaan jireen ayib waxaa ka mida maala cabdulahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaa sida saxiix muslimkii qayrkii ku sugan xajaaj ibnu yuusuf bay ku daba tukan jireen saxaabo fara badan oo amiir ahaa xajaajna waad garanaysaan ninkii safaagga ah ee dhiigyacabkaa khalqi badan buu qabaa oo culimo laho akhyaar laho taabiciin laho yuu qabaa saxaabo leh waa ninkii cabdulahi bni subayr dilay weliba xaramka dhexdiisa ku dilay ninkii nooca ahaa bay cabdulaahi ibni iyo saxaabo fara badan ku daba tukan jireen anas bin maalik iyo waxaa ka mida maalan cabdulahi iyo saxaabo fara waxay ku daba tukan jireen nin magaalada kuufa markaa gudoomiye ka ahaa oo la dhihi jiray alwaliid ibnu uqba bn abi mucayd khamriyacab buu ahaa xilligii cumaan ibni cafaan uu khaliifka ahaa yaa kuufa gudoomiye looga dhigay marka magaaladii isagaa gudoomiye ka ah isagaana masaajka dadka tujiya khamradana uu cabbaa marmar buu xataa isagoo khamraysan salaada soo geli ah. maalin buu yani sida xadiis ku soo aroortay salaadii subax ayuu isagoo khamraysan dadka tujiyay afar ragcadood buuba kaga saaray markaasuu haddana intuu kusoo jeesaday wuxuu ku yidhi aziiduku war kordhiya kula warmaydiisii kordhay marka ninkii noocaae khamriyacabka ahaa ee madaxda ahaa ee dadka tujinahayay saxaabadu waa ku daba tukanahaya soo maarti cabdullahi bin iyo saxaabo fara badanoo ajilla oo kuufa joogay waa ku daba tukanayeen salaaduna waa ku ansaxaysa soo maarti marka sidoo kale waxaa la mida maalan cumaan ibni cafaan radi allahu arda kama fi saxiix isagana sida ku timi saxix buhaari xilligii intay nimanka kacdoonka sameeyoo dili doona magaalada madiina intay yimaadeen khaliifkii hareereeyeen oo meeshiisii ku go'doomiyeen oo magaaladii qabsadeen ninkii madaxda u ahaa nimanka kacdoonka wadee cumaan dili doonaa ninkii madaxdooda ahaabaa masaajka salaada dadka tujinaya saxaabadii rag nin la yidhahda waxaan jeedaa cubaydullaahi bnu cadiy bni khiyaar baa marka wuxuu u yimid cumaan ibnu cafaan markaasuu ku yidhi cumaanow waan aragnaa xaaladaada ninkii madaxda ee muslimiintu dooratay madaxa u ahaana waa adiga salaadiina waxaana tujinaya imaamu fitna aafadan iyo dhibkanba ninkii hogaaminayoo kiciyey baana tujinayoo salaaddii naga saaraya maxaan samaynaa cumaan wuxuu yidhi asalaatu axsan maa yacmalu nnaas ruuxu dadku waxay sameeyaan salaaddaa u fiican faida axsana annaasu faaxsin macahum waida asaa'uu fajtanib isaa'atahum muxuu ka wada la tuka wey macnaha waxay hagaajiyaan hagaaji waxay halleeyaana isaga tag waa imaamkii dhannaa ee balaayada hurinahayee ee waday ayuu leeyahay ku daba tuko saxaabo badan baana markaa madiine ku noolaayoo ninkaa fataankaa ku daba tukanaya marka salaaduhu ciddu ama xoog meesha ha ku ama cid la doortay madax saxa ha noqdeen marba hadduu awood meesha ku qabsado salaaduhu waa ku dab asaxayaan sidaana wuxuu ahaa hadyigii saxaabada ridwaanullaahi alayhim lianna hadii salaada laga goosto maxaa dhacaya salaada haddii laga goosta waxaa dhacaya inay muslimiintii qaybsamaan furqaa dhacaysa marka soo hebel baa ka goostay xagguu aaday mid kale ka goostay waa la kala tegaya kadibna laskhilaafaya waa laysku dhacaya waxaa tilmaamaysa hadalkii qiimaha badnaayee ninkii la dhihi jira cabdulahi bn mascuud radi allahu tacala canhu arda cumaan ibni cafaan se imaam jaaira maaha lakiin masle ijtihaadiye cumaan baa markuu maka yimid salaadihii afaraafarta ahaa nebigu waxaan u jeeda markuu safar yahay labalaba ragcadood buu tukan jiray salaadaha afarafarta salaaduhu nebigu gaabin jiray buu cumaan dhammaystiray cabdulaahi ibn mascuud oo raggii la socday ka mida wuxuu yidhi laba oo nebi maxamed la tukan jiray sal ley wasalam ayaa ka khayr badan afartan cumaan tukanaya waana ku xidhayoo kamuusan goosanin waxaa la yidhi oo adiga see wax kaa yihiin waadna waxna waa ka sheegaysaa waana ku daba xidhan tahay markaasaa wuxuu yidhi alkhilaafu sharun khilaafku waa shar soo maaret ku daba xidho aan idhaahdana nabiga sidan ma samayn jirin baa dhaanta inaan maanta ka goosto maxaa yeele haduu ka goosto maxaa dhici lahayd ibnu mascuud baa ka goostay qolo umbaa raaci lahayd qolo fallaaga umbaa isagana raaci lahayd sooma kadibna halkaasaa lagu burburi lahaa khilaaf iyo burbur ka dhici laha marka waxa weeye wax ka weyn dhibkan jira mid ka weyn baa yani laga taxadaraya ama layska ilaalinaya saas daraaddeed waa lagu daba tukan salaaduna gadaashooda way ku asaxaysaa sadaqaadkana waa loo dhiibi ayib salaada aad ku daba tukanaysana way ku asaxaysaa sakada aad u dhiibtayna isagii ilaahaysa isagaa mas-uulka ah meesheedii hadduu dhigana waa sax hadduu dhigi waayana isagaa ilaahay kala xisaabtamaya laakiin sakadana loo diidmaya salaadahana waa lagu daba tukan hada wbilahi towfiiq wsal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina muxamed wcala ali w saxbi wslem